رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أيا ولكجرنا باب الحث على الزيادة على ازدياد من الخير khayrka oo la siyaadsado guubaabo laysku guubaabiyuu baab u yahay fii awaakhir alcumr cumriga awaaqirkiisa iyo gebagabadiisa marka la gaaro in khayrka markaa la siyaadsado qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi awalam nucamirkum miyaanan idin cimri siinin aakhira marka la tago ahlunaarku ay naartu galaan waxaa loo oranayaa miyaanan idin cimri siinin maa waqti iyo xilli yatadakkaru uu ku waana qaato fiihi wakhtigaa dhexdiisa man tadakkara qofkii waana qaadanaya wa jaa'akum annadiiru nadiirna waa idiin yimid wa jaa'akum waxaa idiin yimid annadiiru middigahaya ayaa idiin yimid qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi iwalmuxaqiquuna culimmada muxaqiqiinta ah macnaahu waxaa loola jeedaa awalam nucamirkum miyaanan idin cimri siinin sittiina sanatan lixdan sano sow idinma gaarsiinin lixdan sano haddii qof ku gaaro waa cudurdaar ugu dambeeya awalam nucamirkum waa sittiina sana waa lixdan sano wayu'ayiduhu waxaa ayidaya arrintaa oo xoojinaya alxadiidu xadiid alladii xadiidkaasoo sanadkuruhu aanu xusi doonno xadiis aan sheegi doonna in shaa allahu tacaalaa haddii ilaah yidhaahdo waa noo imaan doonaa xadiid insaa loola jeeda lixdan sano ay tahay waana xusi doonnaa waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa macnaahu haddii aayaddu macnahooda waxay yahay ama awlam nucamirkum loola jeedaa amaaniya casharata sanatan waa siddeed iyo toban sano siddeed iyo toban sano jir soo idinma gaarsiinin maxaa kuu dhimin haddaad siddeed iyo toban gaarto wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa oo lagu fasiraa arbaciina sanatan afartan sano saddexdaa qolba waa lagu sheegaa qaalahu alxasan xasan baa sidaa yidhi afartan sano waaye iyo waalkalbi iyo wa masruuq intaba saasay sheegeen wa nuqila waxaa laga soo guuriyey can ibni cabbaasin aydan sidoo kale inuu yidhi afartan sano waaye wa naqaluu waxay soo rareen oo ay soo guuriyeen dadka anna ahla almadiinati reer madiina kaanuu waxay ahaayeen idaa balaqa haddii uu gaaro axaduhum midkood arbaciina sanatan afartan sano tafaraqa lilcibaadati cibaadaduu u soo faaruqi jiray afartan sanaba qof reer madiina hadduu gaaro dukaanna ma iibin jirin xoolana ma raadin jirin masaajidkuu ku xaroon jiray cibaaduu u go'i jiray cibaadoo markaa u go'i jiray afartan markaan gaarnaaba adduunku noo nooma markaan afartan ka galno lixdan jir iyo lix jecel baa la yidhiye markaasaaba lix jecli intayna gasho waxaro dhaqasho iyo tukaan furasho iyo markaasaaba adduun cusub la bilaabaa laakiin reer madiina waxaa laga soo raray oo laga soo guuriyey mid ayay ka mid a hadduu afartan sano gaaro tafaraqa lilcibaadati cibaadaduu u go'i jiray wa qiila waxaa la oran jiray huwa albuluuq kaasi waa gaaray buluuq waayo oo meeshii ugu dambaysay ayuu gaaray wa qowluhu tacaala wa jaa'akum annadiiru qaala ibnu cabbaas iyo waljamhuur jumhuurulculamaa waxay dhaheen huwa nadiirkaa la sheegahayo annabiyu waa nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga waaye ayaa la yidhi waqiila ashayb ciradana waa la yidhaahdaa mar haddaad cirowdo cirana ay soo baxdo diyaargarow uu nadiir baa ku yimid qaalahu cikrama cikramaa sidaa yidhi wa ibnu cuyayna iyo wakayrihima kayrkoodba waxay dhaheen waa shayb waa cirada wallaahu aclam laakiin ilaahay ayaase xaqiiqda yaqaanaa wa ama alaxaadiid axaadiista axaadiistase falwalu xadiidkan koobaad ayaa ka mid ah can abi hurayra radia allaahu canhu can innabiy nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi acdara waa u cudraa allaahu ilaahay acdara allah ila mri'in shaqsi akhara uu dib u dhigay ajalahu ajashiisa xataa balaqa ilaa uu gaara sittiina sana rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiskaa wariyey cudurdaar baa la siiyaa qof haddii la akhiro oo dib loo dhigo lixdan sano macnaha haduu sitiina sana lixdan haddii uu gaaro cudurdaarkiisii wuu go-ay intuu ka yar yahay amuu soo laabtaa iyo ama ilmanimo haysaa iyo waa la dhihi karaa laakiin lixdan qofkii macaasi ku gaara shaydaan baa madaxa u salaaxay waciyaadu billaah ummadda ilaahay wuxuu u necbayay caasi ciroobay cusaadda ciroodu ilaahay ummadda ugu necab yahay sidaa darteed ilaahay cudurdaarka waa u gooyey oo cudurdaar meesha ugu dambaysa ayuu gaarsiiyey hadduu akhiro uu u sugo muddo ilaa lixdan sano ah qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen macnaahu xadiidku macnihiisa waxa waaye lam yatru ugama taga lahu asaga cudur cudur wax cudurdaara oo looga tegaya ma laha id amhalahu hadduu u korto ilaahay uu u kaadiyo uu sugo haadihi almudda muddada ayada ah waa lixdanka yuqaalu waxaa la yidhaahdaa acdara arajul hebel cudurdaarkiisii waa loo dhammeeyey waa goormee wa idaa balaqa marka uu gaaro alghaayata meesha ugu dambaysa fi lcuduri xagga cudurdaarka ninbaad deynku leedahay waa qabatay inta wakhtigii dhammaadaa wuxuu kugu yidhi hal bil iigu dar bishii baad ugu dartay bishii baa dhammaatay keen baad tiri walaalow shan iyo toban igu dar buu ku yiri wax ma heline waad ugu dartay shan iyo tobankii baa dhammaaday walaalow shan maalmood isii buu ku yidhi waad siisay walaalow hal maalmood isiibu beri baan kuu keenayaaye waad siisay hal saac intaan tegaa soo noqona waad siisay maxaa cudurdaar jira marka cudurdaarkii ugu dambaysay lama siin ninkaa meesha haayada ugu dambaysa soo lama gaarsiinin sidaa darteed ayaa waxaa loola jeedaa oo la yidhaahdaa acdara arajul wa idaa balaga alghaayata fi lcudur can ibni cabbaasi radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kaana cumar cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhu ilaahay haka ka raadi noqdee yudkhilunii mid idhex geliya maca ashyaaqi badr odayaasha dagaalkii beder ka qayb galay ayuu dhexgelin jiray qoladaasuu idhihi jiray markay arrin samaynayaan amay wax falanqaynayaan cabdulaahi aaway kaalay ragga la fadhiiso arrintan la qaqabee xaajadan markaa la ogow waa odayaashii beder ka qayb galay ibni cabbaas markuu nebigu dhimanayay qaangaar buu u dhowaa sala allahu calayhi wasalam macnaha yaraan darteed asagoo canug yar ah ayaa haddana odayaashii reer beder uu dhex fadhiisan jiray fakaana waaba bacdahum qaarkood wajada inuu ka helay fii nafsihi nafsadiisa way xanaaqeen macnaha gobol ka mid ah ayaa arrintaa naftooda wax ka helay way ka xanaaqeen fa qaala wuxuu yidhi lima yadkhulu muxuu noo soo dhex gelinayaa haadaa midkani macanaa micigeena annagii odayaashii waaweynaa ahaa akhayaartii beder ka qayb gashay ah ka yar muxuu noo dhex keenayaa cumar walanaa abnaa'un annaguba wiilal baan leenahay iyo ilmo midlow asagoo kale ahee ciyaal asagoo kale annagaba waa leenahee kani muxuu noo soo dhexgelinayaa qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi asagoo raba inuu odayaasha qanciyo innahu asagu waa cabdullaahi min xaysu calimtum meesha aad ogtihiin buu ka ahaaday meel aad ogtihiin buu ka ahaaday cabdullaahi waa ahlu beyt waa in adeerka rasuulka sal allahu calayh wasalam saa darteed innahum min xayu calimtum meel aad og tihiin ayuu camigu ka joogaa ayuu ka ahaaday fadacaanii wuu ii yeeray daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah cumar baa ibni cabbaas u wacay fadacaanii wuu ii yeeray buu yidhi cumar baa ii wacay daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah fa adkhalanii macahum macigooduu i dhex geliyey or buu dhahay ragga xafiiskii ku jiraane galay arrinta la falanqay famaa ra'aytu uma aanaan arkin buu yidhi ibni cabbaas annahu cumar dacaanii inuu iigu yeeray yowma-idin maalintaa ilaa liyuriyahum inuu itusiyo maahane ragga bal inuu wacdaro tusiyo aniga inuu itusiyo heerka aan taaganahay cilmigayga meesha uu taagan yahay inuu tusiyo inuu doonahayey ayaan maalintaa u malaynahayey qaala wuxuu yidhi cumar markii la wada fadhiistay odayaashuna ay fadhiyeen cabdullaahina uu dhex fadhiyo maa taquuluuna maxaad ka odhan lahaydeen ood ku fasiri lahaydeen fii qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa idaa jaa'a haddii uu yimaado nasruullaahi ilaahay nasrigiisii gargaarkiisa guushii alla hadday timaado walfatxu fatxigii iyo furashadii makana ay timaado aayadda iyo suuraddaa bilowgeeda maxaad dhihi lahaydeen bal ii fasira odayaashii buu cumar ku yidhi fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen umirna waxaa nala faray naxmaduullah inaan ilaahay ku mahadino wanastakfiruhu inaan dembi dhaaf weydiisano idaa nasarnaa haddiina loo gargaaro oo wafataxa calaynaana loo furo haddaan guul helno oon gargaar helno oona futuuxaad la siiyo oo rabbi wax noo furfuro inaan ilaahayna ku mahadino istikfaarna aan markaa weydiisano qolas dhankaasay mareen wasakata bacduhum qaarkoodna way aamuseen falam yaqul shay-an waxnana ma aysan dhihin qaarkoodna way aamuseen oo shay way dhihi waayeen faqaala lii wuxuu ii yidhi aniga ibna cabaas hadalka wataa cumar wuxuu ii yidhi akadalika taquulu yabna bna cabbaas ibna cabaasow adiguna misidaa baad leedahay saas miyaa say odayaasha u sheegayaan aayadda saas miyaa faqultu waxaan idhi laa maya odayaashu way qaldan yihiin faqaala cumar wuxuu yidhi famaa taquul maxaad odhanaysaa waayahe qultu waxaan idhi buu yidhi huwa asagu waa ajalu rasuuliillaahi suuraddu waxay ka hadlaysaa geerida rasuulka sal alla alayh wasalam ajasha ilaahay ayay ajasha rasuulka ayay ka hadlaysaa aclamahu lahu uu ogeysiiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu aclaam ugu siiyu ogeysiiyey qaala wuxuu yidhi ilaahay iidaa jaa'a hadduu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisa waalfatxu iyo fatxu makka oo maka la furto wadaalika calaamatu ajalika taasi ajashaada calaamadeeda waaye calaamadda ajashaaday tilmaamaysaa waalfatxu oo wara'ayta annaasa dadkii aad aragto yadakhuluuna ayagoo soo gelgelahaya fii diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaaca jamaaca iyo koox koox ah hal hal baa loo soo islaami jiray urun urur iyo koox koox iyo jamaacaad baa loo soo galay markii maka la furtay calaamada ajashaadii waaye fasabbix bixamdi rabbika tasbiixso adoo ku dheexan rabbigaa mahaddiisa wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso idan bacdamaa gebagebo aad marayso khayrka badso dhanka khayrkay dembi dhaaf weydiisiga xaggiisa aad innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla towbad aqbal badan fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi maa aclamu minhaa anigana uma ogi xaggeeda ilaa maa taquul sida aad tiri maahayn anigana saasaan u haystaa buu dhahay suuradda idan odayaashu way garan waayeen qayladii ay hayeen kan maxaana loogugu keenaa waryariiskaa naga bixiya war kuraygan bannaanka u saara wixii ay lahaayeen way garaysteen wiilkan in meesha lasoo fadhiisiyo inuu markaa mudan yahay qaala cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhu maa aclamu minha xaggeeda iyo suuradda aniguna ma ogi ilaa maa taquul sida aad leedahay maahane rawaahu lbukhaariyu can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tiri maa sallaa ma uusan tukan rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam salaatan salaad ma tukanin bacda an nasalad markii ay soo degtay kadib calayhi korkiisa lagu soo dejiyey idaa jaa'a nasruullaahi waalfatxu ilaa haddii uu tukanaayo markii lagu soo dejiyey suuraddan kadib yaquulu wuxuu ku odhanhayay fiiha salaada uu tukanayo gudaheeda subxaanaka rabbana wabixamdika bixamdika allaahuma kfir lii muttafaqun calayhi subxaanaka ilaahow adigaa nasahan rabbana rabbigeenniyow wabixamdika mahadna adiga iskale allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf waayo wuxuu fasirayaa ku dhaqmayaa fasabbix bixamdi rabbika subxaanaka rabbanaa wabixamdika waaye waastakfirhu allahuma kfir lii waay macnaheeda muttafaqun calayh markay suuraddaa soo degtay kadib salaad kasta uu tukado rukuucda iyo sujuudda way noo imaan doontaaye gudaheeduu ku dhihi jiray subxaanaka rabbanaa wa bixamdika allaahuma kfir lii allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf muttafaqun calayh wa fii riwaaya fi saxiixayn riwaayad kale oo saxiixaynka ku sugan canhaa waa caaisha xaggeedee kaana rasuuluullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuktiru mid badiya an yaquula inuu odhanayo fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda iyo wa sujuudihi sujuuddiisaba subxaanaka allaahuma rabbana wa bixamdika allaahuma kfir lii yata'awalu asagoo ku camalfalaya alqur'aana qur'aankuu ta'awilinaya qur-aanka asagoo raba inuu dhaqan geliyo markay soo degtay idaajaa kadib mar kasta uu dukanayo sujuudda iyo rukuucda wuxuu ku odhan jiray subxaanaka allaahumma ilaahayow adigaa nasahan rabbanaa rabbigeeniyo wa bixamdika mahadna adaa iska leh allaahuma kfir lii ilaahuw ii dembi dhaaf allow ii dembi dhaaf yata'awal alqur'aan macnaa yata'awal alqur'aan ay yacmalu wuxuu ku camalfalayaa maa umira bihi wixii lagu amray kaa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa oo ah fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu taasuu ku dhaqmayaa markaa fasabbix bixamdi rabbika waa subxaanaka allaahuma rabbanaa wa bixamdika waistakfirhu dembi dhaaf weydiisana allaahuma kfir lii ayuu rasuulku dhahayay saasuu markaa ku socday wa fii riwaaya limuslim kaana rasuulu rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yukfiru mid badiya an yaquula inuu ku yidhaahdo qabla an yamuuta intuusan dhimanin ka hor wuxuu dhahaayey subxaanaka allaahumma wabixamdika astakfiruka wa atuubu ilayk saasuu markaa lahaa waa mar walba oo lagu soo dejiyey idaajaa kadib intuusan dhimanin wuxuu dhahayay subxaanaka ilaahu adigaa nasahan allaahumma wabixamdika mahadna adaa iskale astakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaa wa atuubu ilayka adaana kuu soo noqona adigaan markaa kuu soo laabanaya ayuu dhahayay qaalad caaisha caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow maa haadihi alkalimaat kelimooyinkan waa maxay kelimaadkan waa maxay allatii taasoo araaka aan ku arkahayo axdaftahaa inaad soo cusboonaysiinayso macnaa horay umaadan samayn jirin horaysaan ma ahayn baryahan waxaan aad soo gurristiisay oo aad soo cusboonaysiisay taquulaha adigoo odhanaya waa maxay qaala wuxuu yidhi nebiga jucilad waxaa la ii yeelay lii aniga calaamatan calaamad ayaa layga siiyey fii ummatii ummaddayda idaa ra'aytuhaa haddii aan arko calaamadaana qultuhaa inaan markaa dhaho inaan dhaho sidaan ayaa lay amray maxay tahay calaamaddu waa idaa jaaa nasru nasruullaahi waalfatx ilaa aakhiri suura idan suuraddu suu ibnu cabaas ku fasiray bay tilmaamaysaa calaamaddii ajasha nebigay tilmaamaysaa calaamad ayaa ummaddayda layga siiyeyoo haddii aanba arka calaamadda inaan dhaho calaamadduna waa idaa jaaa nasrullah wa fii riwaaya lahu werin kale waxaa u sugnaa asaga kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yukhiru mid badiya min qowli subxaana allahi wa bixamdihi astakfiru allah wa atuubu ilayh hadalkaasuu aad u badinaya subxaan allah ilaahay baa nasahan wa bixamdihi mahaddiisa anigoo ku dheehan oo ku sugan astakfiruullah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayhi xaggiisaana markaa u laabanayaa qaalad caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow araaka waan ku arkaa tukhiru adigoo badinaya min qowli subxaana allah wabixamdihi astakfiru allah wa atuubu ilayh adigoo taa badinaya ayaan ku arkaa oon u jeedaaye maxaad ka wadaa rasuulkii ilaahay rasuulkii allah waan ku arkaa bay tiri qultu yaa rasuul allah araaka waan arkayaa tukfiru adoo badinaya min qowli subxaana allah ilaahay baa nasahan wa bixamdihi mahadna asagaa iskale astakfirullah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaa wa atuubu ilayhi xaggiisaan u laabanaaye maxay tahay faqaala wuxuu yidhi akhbaranii rabbii rabbigay ayaa wuxuu ii waramay annii anigu sa'aara inaan arki doona calaamatan calaamad oo fii ummatii ummaddayda dhexdeeda aan ka arkaayo fa idaa ra'aytuhaa haddaan arkana aghartu inaan badiyo min qowli subxaana allahi wa bixamdihi astakfiru allah wa atuubu ilayhi taa inaan badiyo ayaa lay amray faqad ra'aytuhaa waana arkay calaamadii ummaddayda layga tusaayay waan arkay waa inay diinka ilaahay soo galgalayaan ayagoo afwaaj iyo jameeca jameeca ah calaamaduna waa idaa jaa'a nasru nasruullaahi ilaahay nasrigiisa hadduu yimaado waalfatxu iyo furashadii maka waa fatxu makee wara'ayta annaasa dadkiina aad aragta yadkhuluuna ayagoo soo gelaya fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaaca jamaaco ah fasabbix bixamdi rabbika tasbiixsa rabbiga mahaddiisa adoo ku dheehan waastakfirhu dambidhaafna ilaahay weydiiso innahu ilaahay kaana wuxuu ahaan jiray haddana yahay ahaana doonaa tawaaban alla tawaab ahoo towbada aqbale idan idaa jaa waa calaamadii ajashii geerida rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof kastana awaakhiru alcumr inuu ku dadaalo uu ku degdego cibaadada badinteeda can anas radia allahu canhu qaal in allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaayee taabaca waa israacraacsiiyey alwaxya waxyiga calaa rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay dushiisa ayuu waxyiga isaga daba keekeenay qabla wafaatihi geeridiisa ka hor xataa tuwafiya ilaa la oofsaday rasuulka uu dhintay xataa tuwafii akhara maa kaana alwaxyu inta waxyiga uu ahaa isagoo ka badan waayo bacdamu dhiman rabo waa layska daba keekeenay si ayadoo wax qabyo yihiin uusan u dhiman rasuulka sal alla calah wasalam waa laysaga daba keekeenay waxyiga in allaha ilaahay taabaca wuu israacraacsiiyey wuu iska daba keekeenay alwaxya calaa rasuuliillaahi rasuulka dushiisa kusoo deginta lagu soo dejinayo waa la soo raacraacsiiyey qabla wafaatihi geeridiisa ka hor xataa tuwafa xataa tuwafa ilaa la oodsaday akara asagoo ka badan ma kaana alwaxyu intuu waxyigu markaa ahaa muttafaqun calayh can jaabir radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi sal llahu calayhi wasalam yubcau yubcafu waa lasoo bixiyaa kullu cabdin addoon dhammaantii calaa maa maata calayhi wixii uu ku dul dhintay addoon kasta wixii uu ku dul dhintaa lagu soo bixiyaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wuxuu tilmaamayaa in camalka fiican la badsado waayo addoon walba waxa uu ku dul dhinto yaa lagu soo bixinayaa qofkii dhintay asagoo masraxa saarnaa oo heesaayey asoo heesaya lasoo saarayaa waciyaadu billaah kii kabanka garaacahayay hadduu ku dhintana waa lagu soo saaraa kii xumaanta ku jiray hadduu ku dhinto waa lagu soo bixiyaa kii taacada iyo diinta allah iyo cibaadada ku dhex jirayna hadduu ku dul dhintaa lagu soo bixiyaa qof kasta wixii uu ku dhintaa lagu soo bixiyaa sidaa darteed baa la yidhi qof walba wuxuu ku dhallinyaroobo ayuu ku duqoobaa qof kastana wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa qof kastana wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa carafaa nin la taagnaa rasuulka asoo carafo taagan ayaa faraskii uu saarnaa uu ka dhacay qoortay ka jebisay ninkiina wuu dhintay rasuulku wuxuu yidhi catar ha u marinina wejiga madaxana ha ka daboolina labadiisa go ee cadcadkana kafan uga dhiga biyo iyo geedgobeedna ku dhaqa maalinta qiyaame ilaahay wuxuu soo saarayaa asagoo talbiyaysanaya labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk asoo dhahaya yuu qabriga ka soo baxaya waayo wuxuu ku dhintay eh, asaga oo xajinaya weli xajkii uma dhammaanin carafuu taagan yahay xajkiisii waa weli saa darteed asagoo camalkii xajka haaya weli buu ku dhintay tiibuu ku soo baxayaa maalinta qiyaama labayk allaahuma labayk nin dhahaya kaal janna ka celi adi yaa janna ka celin kara yaa waay axad ka hor istaagi karaa sidaa darteed ayuu rasuulku xadiid kale ku yidhi axadka shahiidka ah ee jihaadka ku dhinta mar allaala markuu dhinto sidiisa ku aasa dhiiggiisa asagoo qaba maalinta qiyaamo wuu soo baxa asoo tuutihiisa qabeen meeshii laga dhaabacay weli waa dhaawac dhiig bay ka daadinaysaa dhiigga midabkiisu waa midabka zacfaraanka ur caraftiisana waa sida miskiga nin ilaahay dartii dhiig looga soo daadiyey kaalay adi janno ka celi waayo axad kor istaagi karaa waa ma jirto calaamaddii iyo tiin barihii iyo wixii jannada uu ku geli lahaa buu markaa wataa sidaa darteed baan laba nin oo saxaabada ka mid ah waxay gelahayeen dagaal labadooda waxay dhaheen sacad iyo cabdullahi bnu jaxshi bay ahaayeene warniyahow duceey aan aamiin dhahee adna mar duceey anna aan duceeyo aamiin ii dheh sacad baa bilaabay ducada oo yidhi ilaahayow beritoole haddaan iska hornimaada cadowga waxaad iga hor keentaa nin gaalada ka mid aho xoog weyn leh caradiisu daran tahay ciilka uu noo qabo adag tahay aan dagaalanno mar allaala markaan dagaalannana ilaahuw guusha iga sii oo aan dilo kadibna hubkiisa iyo saanadiisa aan furtee aamiin buu dhahay cabdullaahi ibni jaxsh aamiin ayuu yidhi cabdullaahi baa asagana bilaabay ducadii ilaahayo beritoole haddaan iska hor nimaada cadowga oo aan dagaalanna nin iga keen xoog daran leh xiilkiisu adag yahay hub fiican wataa aan dagaalanno kadibna iga guulaysto uu i dilo sanka iyo dhagahna uu iga googooyo buu yidhi sanka iyo dhagahana uu iga jarjaro berita markaan kuu imaado anoo san iyo dhegla oo aad idhahdo aaway sankaagii iyo dhegtaadii maxaa loo gooyey anna aan dhaho liajlik ilaahay dartaadaasaa la yeelay dartaadaa sankayga iyo dhegtayda loo gooyey qof ilaahay inta hortegay san iyo dhegla alla dartii loo gooyey waayo waxaa jannada ka celinaya cabdullaahi ibnu jaxshin wuxuu yidhi sacad gelinkii dambaan arkay asagoo la dilay sankiisa iyo dhegtiisii la gooyey dul intay ku xireen bay geed ka soo laalaadiyeen wallaahi cabdullaahi waa iga duca fiicnaa buu yidhi sacad radia allahu tacaala canhu yubcahu allaahu ilaahay wuxuu ku soo saaraa kullu cabdin yubcafu kullu cabdin qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam yubcafu waa lagu soo bixiyaa dheh kullu cabdin adoon dhammaantii calaa maa maata calayhi wixii uu dushiisa ku dhintay ayaa lagu soo bixinayaa addoon walba wixii uu ku duldhintaa lagu soo bixiyaa xadiidka iyo baabku wuxuu noo tilmaamayaa inaan cibaadada badsano khaasatan xilliga gebagabada la gaaro xilliga ilaahay agtiisa la aadaya subxaana wa tacaala camalku inuu noqdo camal fiican waxa la qabanaya camal qiimo badan waxa la qabanaya camal ilaahay noo dhoweeyo waxa la qabanaya camal sharaf leh sidaa darteed qofka muslimka ah baahi buu u qabaa camalka wanaagsan camalka wanaagsan inaan badsano waa lagama maarmaa ha xaqirina ha yaraysanina ha liidina xataa walaalkaa oo aada weji bashaash ahoo furfuran ku qaabishood kula hortagtaba ha noqdee walaalkaa haddii aad kaa hortimaada timaado gabarh walaashaa ah weji bashaash ah adoon weji cabuusin salaamu calaykum marka lagu dho salaam aadan dhihin wejigaaga aad u bashaashiso macruufkuu ka mid yahay khayrkuu ka mid yahay kullu macruuf sadaqa shay kastoo macruuf ahoo wanaagsanna waa sadaqo sadaquu kuu noqona sadaqadu waxay demisaa inta badan allaha raxmaanka qadabkiisii xanaaqiisa sida biyaha ay dabka u damiyaan iyo qadabka raxmaanka u daminaysaa dembigay tirtirtaa marka khayrkaa iyo wanaaggaasaa lagu dadaalaa alla ka cabsigaa la badiyaa wanaagga iyo khayrkaa lagu sugnaadaa rabbi baa laga baryaa inuu camalkaaga camal wanaagsan markaa ka dhigo kadibna qiyaamaha lagugu soo saaro khaatimada wanaagsan bay deliil u tahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun maxaa loola jeedaa ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn macnaha markaad dhimanaysaan idinkoo muslimiin ah dhinta tawafanaa musliman waalxiqnii bisaalixiin tawafanii musliman muslimnimo igu oobsa buu dhahay nebi nebiyada ka mid ah saalixiintana iwaafaji sababtu waxay tahay haddii mar adigoo muslim a ah lagu oofsado muslimnimaa laguugu soo bixin diin iyo taaco alla adoo ku sugan baa lagugu soo bixin haddaadan muslim ahayn cibaadadaadu ay meel kala jirto dibi iyo dhagax sanad iyo waxyaaba noocaas aad caabudayso idan waxay noqonaysaa waxaan wanaagsanayn markaasaa waxaa la leeyahay qofka walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna macnaha dhimanina ilaa idinkoo muslimiin ah maahane markaad dhimanaysaan muslimnimo ku dhinta markaa dhimanaysaan islaamnimo ku dhinta taasaa khayr iyo wanaag markaa ku jira rabbi agtiisana khayr looga gaaraa ummadduna ay ku badbaadaan horukac iyo wanaagna ay markaa ku gaaraan adduuni aakhirna markaa ay ku liibaanayaan idan baabka taasuu noo tafatiray arrintaasaana loo baahan yahay mar walbana waa inaan ku socono manhajka saliimka ah caqiidada nadiifka ah kelimada tawxiidka ah ku xirnaanta ilaah subxaana wa tacaala ilaahayna aan ka barino inuu camalka saalixa markaana waafajiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa camalka kiisa saalixa inuu ilaahay nagu arsuqo ilahayna waxaan kaloo ka baryaynaa dadka marka ay dhimanayaan khayrka iyo wanaagga ayagoo ku dhex jira ku dhintaa waayo dadka ul albaabka waxay ilaahay ka baryaan oo ay dhahaan rabbanaa waxaan kaa baryaynaa haddii aadna dilaysana watawafana maca alabraari ilaahu nagu oobso oo nagu dhex dil annagoo baariyaasha micigooda ah ilaah fasaaqda ha nagu sallidin faajiriinta anagoo ku dhex jirna ilaahu hana dilin mar allaala markaadna soo towdo ood nafta naga qaadanaysana ha noqoto annaga oo ku jirna maca alabraari baariyaasha micigooda dadka khayrka badan micigooda taasaa ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala camalka saalixa ah keligii oo aad samaysatana ogow wax jana lagu gelaya inuusan ahayn laakiin qofku inuu ku xisaabtamo fadliga iyo naxariista alleh inuu marka hore jannada alla ku galo ka bacdina darajaadkiisa camalkiisu ay markaa noqdaan waayo camalka aan qabanayno iyo waxa aan samaynayno ma aha wax lagu iibsan kara jannada balse ilaahay waxaan ka baryaynaa fadligiisa inuu jannada nagu geliyo ilaahay darajadiisa inuu ilaahay jannada nagu geliyo subxaana wa tacaala arrintaasaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala waayo camalkan xun salaadan marna la dayacayo xijaab marna la qaadanayo marna kor loo qaadaayo yaan wadanaa wax janno ilaahay lagu geli kara ma ahee ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax badanna ka baryaynaa subxaana wa tacaala jannadiisa qiimahii wanaagga badan baabu fii bayaan waxaanu gelaynaa caddayn la caddeeyo wadooyinka khayrka inay markaa badan yihiin balse wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam